سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان باب بيان ما كبابك عدينتي ويجاء يمي كبصة روري fii qadaxi rasuulilaahi sal allahu alay waslm rasuulka ilaahay koobkiisii ama galaaskiisii bal qadaxiisii wixii kuba yimi waana axaadiis aad u kooban baa inoo soo socoto dee waa laba xadiisun baan arki doonaa taas buu baabkeedii yahay kale qadaxuna qdax bay kuba jamciyaan waa weelkaa wax lagu ayaa qadax lagu magacaabaa adigu kaas baa qadax laba idha haddaba qadaxii rasuulka iyo koobkiisii bal wixii kuba soo arooru baabkiisii yahay xadana xuseyn bn swad اbaqdaadiy qaala xadana cmr bn muxamadi qaala xadana ciisa bn dahmana can haabitin qaala anahu qaal bal xadiidkan markaan eegno kollay asalkiisa saxiixa bukhaari waa inoogu sugan yahay dee khaasatan qadaxiyataas E, sanadkan laakiin aan hayno ninkan xuseyn ibnul aswad awowgii ayaa loo nisbeeyey isaga xuseyn ibnu cali baa la ydhaa oo waa nin bal maalan xuseyn ibnu cali ibn lswad albaqdaadiyu <clears throat> kolleyna waa nin kolle isagu markaan eegno isaga gaar ahaantiisa aan eegno xadiiska asalkiisu ay noo sugnaadeen nin daciifa weeye xuseyn ibnu cali ibn aswad kitaabkan tirmidi baanu kuba sugan yahay camr bn muxamedka ku xigaana waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryarayd ka mid oo camr bni muxamed alcanqazi abu saciidin ilkufiya waa nin iqa isabnu dahmaana isna waa taabiciin atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay waa nin dee rijaasha lixdaaba kaba mid ah ama ama muslim kuma jire bukhaari iyo ay xujaystaan weeye oo jamaaco kala duwan oo aimada kamida ah ay tawsiiqiyaan saabitna waan soo aragnay qaala wuxuu ihi saabit albunaani akhraja uu soo saaray oo ilaynaa annaga waa iyagoo dee saabitna uu laasimay muddo sannado badana oo mala afartamiye ku dhow buu anasun la joogay laasimay haddaba anas baa wuxuu noo soo saaray anas bnu maalikin qadaxa khashabin <coughs> koob ama galaas dee qori ka samaysan oo qaliidin qaro weyn buu noo soo saaray qaliid mudababin lagu karay mala meel ka dilaacayna lagu karay bixadiidin xadiid anas baa soo saaraya isagaana hayay markaa waa waqti dambena waqtiga saabitkiya ay arkeen ciddii laba socotayba haddaba koobkaas oo isagu dee asalkiisu yahay khashab oo markaa wuxuu ahaa dee koob ama weelka qoriga ayuu ahaa laakiin xadiid buu meel ku lahaa damba ahaan iyo karin ahaan ama ragcad ahaan loogu sameeyey kaba dilaacay faqaala wuxuu yidhi yaa haabitu haabitow haadaa qadaxu rasuul illaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qadaxiisii uu wax ku cabi jiray kan weeye ayuu haabitkuba yidhi baltaas buu yidhi markaa dee eh, imaka sifadii koobkaasi way noogu sugnayd waa koob qoriba ahaa xadiidna meel uu kagaba sugnaa waxaana saxiixa inoogaba sugan bukhaari iyadoo xadiid anas uu yahay casim axwalna uu isaguna san saabit ugaba wariye uga wariye uu yihi waxaan ku arkay anas agtiisa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qadaxiisiio uu dilaacay meel buu ka dilaacsanaayo halkii buu liid yar oo dee san silsiladoo kale oo fida ayuu ku sameeyey oo macnaa halkan imaka xadiidka ay tahay ayaa fido ayaa u ahayd dabadii ama wixii uu isugu ku kabayba meeshan isugu geeye dilaacsanayd taas bay ahayd laakiin isaguna qori unbaabu kaba samaysnaa sida xadiidkaa kaleba inoogaba suganoo bal dee waxaa markaa suurtagalaba laba koob inay kala ahaayeenoo ka midna xadiidkaa lahaa midna uu lahaaba waxa weeyaan fidada ee inuu meelna xadiidkuba lahaa fidaduna inuu mid keliya yahayna waa ixtimaal faqaala wuxuuhi yaa saabit hada qadaxu rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qadaxiisii weeyo xadiidka kale sheegaya amase wuxuu ku yidhi koobkan rasuulkii ilaahay waxaan kuande ku waraabiyey oo de ama wax la cababa kuma siiyey ha noqdeen biyo caana haba noqdeen wax kale haba noqdeen aktara min kada wa kada in badan ayaa rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu calayh aan koobkan wax uu cabo iyo wax la caba kuba siiyey maxaana adigu bal kollay waqti waqtiyada aada ugaba dambaysay oo kollay qarnigii saddexaad iyo ahayd koob rasuulka ilaahay koobabkiisii ka mida oo dee lasoo waqtiyadaas soo gaadhay waa jiray anas baa haye laakiin aalkiisii baana kollay koobkan hayo nin uu dhalay oo nadr ibnu anas la odhanaya markii uu dhintay waxyaalihii dhaxalkiisii ahaa waa ku jirayo weliba marka sia lagu iibsaday xoolo aad iyo aad u badan laakiin taasi waqti horeheede laakiin waxay soo naqliyaan culimadu bukhaari waa qarnigii saddexaad inuu arkayba uu basro ku arkay oo waxuu kuba cabay ayay soo naqliyaan oo basro uu waqtigaa qarnigii saddexaad markii rixladiisii cilmi dalabka ahayd uu joogay bukhaari inuu ku arkay koobka bal wax ku cabay oo laakiin dee waqtigaa waqti ka horeysayna waqtigan miiraadka nadri uu kuba sugnaabay ahayd bal hada qadaxu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam xadaثna cabdاللahi بن cabdالرحمن waa imaamkii daarimi qala xadaثna cmr بن cاaصm qala xadaثna xmad بن سلمة qala أنbأna xmayd وثاaبت عن أنس qala أنه qاal kale waa xadiid saxiixa muslim inooguba sugan daarima mooye camr ibnu caasim kana camr ibnu caasim ibnu cubaydillaahi ilkilaabi baa la idhaaha waa nin lixda kitaabba kuba suganay jamaacaduba ay wax ka wada wariyaan oo atbaacu taabiciintii ka mid ahaa qolooyinka kalena waa qolooyinkan inooguba soo noqnoqda qaala wuxuu hi anas ibnu maalik isagoo qadaxa dee haabit iyo xumayd iyo ay arkeen u sheegaya tusayna ay agtiisa kuba arkeen faqad saqaytu waan waraabiyey rasuulallaahi sal llahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay <coughs> bihadaqadaxan waa koobkan aa arkaysaane idin hor yaala asharaaba kullahu waxa la caboodhan sharaabku waa aduu de waa wixii maa yushrab wey xadiidka dacaam xalaytaan soo sheegno dacaam waa maa yudcam ama kullu maa yudcam sharaabna waa kullu maa yushrab laakiin qayb buu kaga bedeli doonaa walow laftiu lafdiga caamkaaye sharaabka dhammaantii waxaa la cabo dhammaanteede waqtigoodii ahaa wax la yaqaano oo la cabo rasuulka ilaahi uu ku cabay koobkan waan kuma waraabiye muxuu idhi almaaa wanabiida walcasala wallabad waxay noqonaysaa un dee markii hore lafdigan asharaab waa lafdigan aan leenahay kullu maa yushrabo waa lafdi caam ah qayb buu markaas dee waaba imika sharaabkiibay qayb kaba midto waa taksiis maca tacmiim ama se haddaan kaba bedelo kii hore dee icraabtuna waa siday kuba toosan tahay badalu mufasali min mujmal buu noqon oo ama badalu bacdi min kulli bard kudee mujmal ahaabaa wax la tafsiiriye laga soo bedelay oo markaa muxuu noqonayaa laqad saqaytu rasuul llahi sala allahu calay wasalam bihada qadaxi asharaaba kullo macnaa almaa ayaan ku waraabiyey biyo ayaan ku waraabiyey waraabiyey wanabiida nabiidna waan ku waraabiyey walcasala casalna waan ku waraabiyey malabkii walabana caanina waan ku waraabiyey waa wixii iyaga sharaabkooda ahaa oo rasuulka ilaahay koobka biyo uu ku cabay anas baana ku waraabiyeyba nabiidna nabiid waa ficil macnaa mafcuul oo dee waa nabiidku waa bimacnaa mambuudun fiih waa wixii wixii dhexdiisa wax lagu tuuray laakiin nabiidkooda wuxuu ahaa uun waa biyahan caadiga ah oo xabada ama midhar timira ah ama zabiiba ay ku ridayeen inay ku radin jireen muddo ayuu ku jirayay bal maalan habeenkii oo kale caaw ah oo kale marka ama habeenkan oo kale marka biyahaas biyahoodna waa yar way adkaayeen bakhaasatan madiine inteeda badan biyaha macaan waabay kuba yaraayeen biyaha adigu ayaa xoogaa timira lagu ridayay waa lagu daynayay habeenkii oo dhan marka uu ku jiro waa milmayay subaxdii bay cabayeen isagoo de waa casiir timira noqday oo timirta ay ku milanto biyaha markaa muluuxadoodii adeygooda uu ka baxay uu ka ba-ay ay markaa subaxda ilaa habeenkaa kale waa cabayay rasuulku ilaa maalinta kale laakiin hadduu biyahaasi ay muddo sii jiraan ay saas u radsanaadaan oo dhici karta ay saddex shishiyo gaadhaan marka dambe dee waxa weeye way khamiiri jireeno oo wabay kari jireenoo hadhow waxay isu bedelayeenba wax caqligii doorinaya waa nabiidkii markaa madmuumka haddaba intaa sharaabka caadigaa ah yahay casiirka caadiga ah iyo habeenkaa iyo maalintiisa wixii habeenkii loo radiya subaxdii ilaa qadadii waa ku cabayay ilaa habeenka haddii laakiin waqtiguu si yar dheeraada rasuulku uu daadin jiray salawaatullaahi wasalaamu caleyh nabiidkooda isticmaalayana noocaas buu ahaa waa biyaha weeyaan oo waxoogaa timir ah lagu radiyey ama saliiba lagu daayo ay ku milmeen dabadeedna dee saasay ku macaanaanayeen haddaba muddo dheerna haddii daa ay isku sii jiraan wixii way isbedelayeen yar weelalka qaarkoodna waa kii rasuulka ilaahay nahiyeyba weelalkan inta badan hawasdaasoo gelaysa aanay jirin sadee weelkii qoriga ka samaysnaa ama dubadii iyo waxyaalaha caynkaasa uu yidhi waxaa ku nebisaneen sababtu ah waxa dhici karta dhaqso inay wixii yar kulays dadkan ay leeyihin hawa aanay gelin ay hore u bedelmaan isagoo ruuxu dareemayn walow markii dambe rasuulku yidhi wixii muskira iska ilaaliyo weel kastaba uu fasaxay markaa hore laakiin de waa qarbadadoodiiyo wixii la midka ahaa ayuu odhanaya ku nabiidsada haddaba nebiidku waa malabna waan garanayna caanna waan garanayna marka waxyaalaha la cabaya dhammaantood ay cabi jireen rasuulka ilaahay koobkan waa ku wada cabay buuhi kolay labada xadiis baana iyada halkan inooguba sugnayd oo dee marka baabka labadaasa inooguba sugna waa midii aataartii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh horadasan usoo ogaanay rasuulka ilaahay dadkii kale lamid ma aha cid halkaas kula midi ma jirto marka wixii aataartiisa saxaabadu intii ay noolaan way tabarukayeen oo dee weelkamataasay u hayseen bacda wafaatihiina way tabarukayeen oo waataan leena ilaa bukhaari baaba qarnigii saddexaad kuga cabay bal kuwii uu lahaa mooyaane saxaabo uu guryahooda yimo rasuulka ilaahay weel ay lahaayeen ay ku waraabiyeen bay gaar u haysan jireen sahl ibnu sacad oo kale iyo cabdulaahi ibnu salaam iyo oo dadka ay kuwa waraabin jireen ay odhan jireen rasuulka ilahay baa weelkan kuga cabay bal markaa dharkiisiyana waataa dee iyadana aynay koley waxaan kaba soo aragnay kabihiisii baan hore usoo soo maray markaa rasuulka ilaahi dee taa dadka kula mid maaha oo isaga wixii aaaartiisa ahayd dee marka la hubo weeye maaha wax la sheegtay ee wax la hubo dee maaha aaaar kale oo dadkuna halkaa kulaba mid maaha waanay barakaysan yihiin saxaabada cahdigiisii iyo intii ka dambaysay fii xayaati wa bacda mamaatin baabu maa jaa fii sifati faakihati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay faakihadiisii waa wixii uu tafakuhaan ama khudrad ahaan uu cuni jiray dee waktigoodiina waa wixii jiray taas bal sifadeedii iyo tilmaantii ay lahayd iyo taas wixii kuba yimid ayuu baabkiisii yahay oo dee axaadiis ay nooguba sugan rasuulka ilaahay faakihada wadankiisa dee wixii jira waa cuni jirayo wuxuu ama zuhdi ahaan ama umuur ahaan isaga ilaalin jiruu isaga dhowi jiray shaygaas naasi may jireen bal waxaabay yidhaahde waxyaalaha fawaakiida ah, beledkasaba ilaahay ilaahay dhigay beled kastaba waxyaalaha ilaahay markaa dhigay asbaabta sixada oo kale iyo ilaalinteed iyo maybada isticmaalkeed iyo intifaaceedu kaba mid yihiin rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh bal waxa weeye wixii faakihadii laynoo soo naqliye uu cunay sifadeedii iyo bal waxyaala uu istiraaciyey umuura saasa inooguba imanaya fakadnama dee yu'kalu tafakuhan ayay dhahaanba fakihan waan garanaynaa xadaana ismaaciil bn muusa alfazariy qaala xadaana ibrahim bn sacdin can abihi can cabdillaahi bni jacfarin qaala anahu qaal cabdullah bni jacfar ibn abi aalib waa saxaabigii aan garanayne saxaabadii yareereed kaa mida aalkii rasuulkana kaba mida horena axaadiisu leeyahay waynu soo aragnay ee caawa bal labada nin ee isdhalay ee xadiidka inoogu sugan oo filayo mar horena ibraahim inaan soo aragnay laakiin aanan ina kuba joogsan waxa weeye ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye ibraahiimku markaas sacadkan waxa dhalay ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf oo cabdiraxmaan ibnu cawf axad ayaa sacad u awoowa waana nin siqa caalim ahaa madiinada waqtiya qaabli kaba noqday taabiciintii yaryaraydna kaba mid ah ibraahim se waa atbaacu taabiciinta isaguna waa nin siqa ah culimadii dee waqtigiisii kaba mida ah. kolay nin kaluu dhalay oo sacad laydhaao isna kutubta riwaayo ku leh oo kasii dambeeyey oo atbaacu raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa oo markaa uu noqon sacd ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfna waa jiraayo koley waa usuro marka la eego cilmiga kolay dee kulahayd manzilo weyn kuba lahayd dad iyagu isdhalay oo kala duwan oo iyaga kaba mid ahaana ay kutubta inoogu sugan yihiin asaaniidana kuba yimaadaan labadooduba hadda waxaan leenahay waa culimmadii waqtigoodii iyo siqaadii ruwaada ka hore madiinuu qaadi ka noqday ka kalena waasibiyababuu waqtiyadiisii qaadi ka noqday midi waa taabici midna waa atbaacu taabiciintiibuu kaga mid yahay sacadna waxa awow u ah cabdiraxmaan ibni cawf waa ina sacad ibnu ibraahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf ya markaas waa intan marka wuxuu yihi cabdullaahi bnu jacfar kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yaakulu mid cina alqisaa birudabi qisahaas ayuu ku cuni jiray rudabka taas ku cuni jiray kelimada habeen dhaweyde waxbaad soo horreysiiso inaa dhirtaiy waxyaalahaas iyo umuurahan dee markaad sidhowraysana aadba aanad u dabdinahayn qur-aankana laftiga alqisaa suuratulbaqara waa ka ku soo arooray arrin baana jirto kolley marka la eega mandiqadeenan dee walow cilmigii xalaqaadka malaakiba sii dee yaraan kara ama habkii hore iyo dee dariiqadii ay iskaba dee taas mandiqadu dee kolley laba jiho loo kala xereeyo ama loo cilmi doonta ayaaba iskaba jirtayo dee jihadan galbeed iyo jihadan koonfureed inta badanna culimadu marka la eego tafsiir iyo fiqiyo qeyb weyn dee waxa ay noqonaysaa usuushiisu koonfur bay ahaydo haddii aanu ruuxu tegino kole cidii kaba aqristay ama waa cidii usii aqriday jaanibkaas bay ahayd oo waxaa ina iska jirta had iyo goor culimadu kelimaadka laqmadii ugu horeysay kuba maqleen ama mandiqadii ugu horeysay wixii looba yaqaanay ayaa laga yaabaa mandiqaadkii kalena iyadoo looba isticmaalin oon loo aqoon inay gaadho si u laguma laqmeeyo wax kale oo ay kuba bedeleenna aanay jirin had iyo goor waxaa la arkaa dee kolkaba cibaaraad munaadaqada aan lagaba aqoon ama maaha nabaataadka bal kelimaadka kale ayaa waxaa garaya beriya weliba aad baan u yaraayo ibnu qaasimkan aqrisanoo shaqada ayaa muxuu ku aqriyay markay jaasa timaado jaasa yoogaal odhanaya waxa laga yaaba mundaqada dee cid fahmaysaana wixii maba jirto laakiin had iyo goor culimadu waa iyagoo ilaalinaya si ay kuba maqleen bay ahayd marka waxna laftiga qabtaa bal sidaad u maqleen markan eego dee waxay laqbadoodu waxay ahayd mar khaasatan tafsiirka qur-aanka oo qara ayay ahayd qarad ma xafiraya noqonaya koonfur marka la eego oo xabxabka waxaana ila tahay waaqaca inay dee taasi iyo tafsiir ahaan jeedkan iyo saa lagu fasiraya kolley ay kala duwan yihiinba hadday dee qaradu taatahay sowma qarada xabxabka say ku fasirayeen qisaa'iha qaradeed iyo suuratulbaqaro oo kale qaraduna dee markan xabxabka nidhaa alqisaa laakiin kolley maaha xabxabka alqisaa waa nooc khiyaarka geedkan aan nidhaahno dee magaaladeenanba jira kallay khaasatan low leekad waa mid ka dhuudhuuban oo adigu waa qayb khiyaarka kaba mida waa nooc khiyaarka kaba mida ah ayaa alqisaal la yidhaahaa oo waa khiyaarkan unbuu anwaacdiisa iyo qaybihiisa kaba mid yahay kenani waa yar kuuskuusanyo mala waa mid ka yar dhaadheerna kana dhuudhuuban kaas baa qisuhu yahay horta iyadu waa mid balbadiiqna waa inoo soo socdaan arki doonno waxyaalihii laguma fasiray ama dee isagu waa macruufteen marka bal haddaan taan idhaahno waayo xabxabkii waa inoo dambeeya axaadiistana waxaa kuba timi alqisaa birudabna waa ku cunayay albintiikh birudabna uu ku cunay labadaba axaadiista way inoo sugantao labaduba way yaalaan kolley sababtu rasuulku isu raaciyeyna waa cillo keliya marka dambe sheegi doonay ahaydba aan sheegi doona insha allahu tacaala laakiin waxaan leenahay isku shay maaha alqisaana waa nooc albintiikhna waa nooc kale labadana rasuulka ilaahay way inooga sugantahay inuu rudab la isticmaalay ama la cunay rudab way inoogula sugantay qisada markaa aan nidhaahno waa dee khiyaarkan ama nooc kaba mida khiyaarkii oo nooc kaba mida khiyaarkii aan nidhaahno rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi labadoodan ayuu isku cuno ujeedadu mar keliyu wada cunay maha macnuu dee intuu mar keliya wada goostay afka inuu isugu geynayo isku cadaashanayo taasba laakiin dee calooshiisa isugu tegaya marna waa wada qaadqaadanayo kolba mid haba qaato laakiin mar buu labadan low ama labadan nooc isu geynaya waxaana iyada inooba yimi iyadoo xadiidka ay laba socotay yaksiru xara haada bibardi haada wa bardi haada bixari haada waa ciladii uu jamcinayay oo marka la eego rudabku dee timirtu kolay dabiicadeeda waxay leeyihin waa shay waa qoyaanna waa leedahay dee rudubadna way leedahay laakiin kulayl bay leedahay waa wax macruufa waaba tan lagu haraado oo dee xaraar ay leedahay kanna waaba kanoo isagu buruuduu leeyahay dee kan dabiicadiisan xaraarada le iyo kan qabowgiisu isu geynayayo kan kuleelkiisana wuxuu ku jebinaya qabowdkani leeyahay qabowdkanna wuxuu ku jebinaya tanoo taasna ay tahay uun oo bal matalan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh haydhahaanna waa asal weyn bay u tahayba xagga adduunyada iyo markaa laysu wada geynayo dee khasaaistiisa in la ogaado waxyaalihii shaygan dee khaasi hadduu lahaa wixii kale yar qaabilaya dararka khaasiyadiisa ka iman la jebinaya oo kalena lalaba isticmaalo dee cuntooyinkuna iyadna saasa kale weeye asal bay uba tahay oo waa jaanib bal markaa xaggaas dabaa'icda ashyaada iyo khasaaista ay leedahay iyo mid dararka ka imanaya kii kale wixii qaabilaya dararkaa dee manfacadiina ay ku xasilaysay wixii bal yar iman lahaana wixii kalee burinayay oo kaloo lala isticmaala waa shay weyn xagga ama ha noqdeen aqdiyada ama adduunyada iyo isticmaalkeeda waxyaalahaasba asal u ah xadiidkana inooguma sugan balwa oo taasuu rasuulka ilaah wada isticmaalayo marmarkaa taas bay ahayd kalena way jirtaa rasuulka ilaahay dee labada lown waa iskuba darayo taasna ay noo faa'iideynayso ruuxu hadduu laba cunto iyo inaan kan kuba qaas yelin laba cunto kala duwan ama laba khudradood iyo laba faakiho kala duwan laba shay oo kala duwan isla qaato ina dee waxataasi laguma tirinayo nin dee xer adduunyo dee xariiskuba ah ama shahawaadkiisii iyo hawadiisii raacay rasuulka ilaahay baa laba yimi zuhdigii iyo bal matalan umuurahaasna kama hor imanayso labadu laftigoodii haddii bacdu salaf ay diidi jireen dee laba lowniyo inay iskuba daraan oo kalena taasna mala waa iyagoo dee ka yar baqanayay baktigoodu iyo tawasucaasi inuu waxyaalo kale kuba xambaaro waa nooc taasune laakiin waa shay dee jaa-isa tawasuci wixii aan dee xad israaf gaadhahayn wixii aan gaadhahayn xad uu dee ruuxu dee uu taas ku tatalaxtagii ku xadgudbaya aan gaadhayn tawasuci adcimo wixii dayibaadkeedii oo la doono taasna wax dee dhibaato ku suganima jirto laba lawn iyo wax ka badan oo la jamciyo laysugayo lawada cunana wax dhibaato iyo wax basi oo ku sugan sharcas maba jirto hadday culimmada qaarna e, waa iyaga toodii iyo waa iyagoo bal markaa mala u arkay in jaanibkaas tawasuciisa iyo basigiisu wax kale uu laba imaam nawowi oo kale hadaladiisii ay bal qayb kamida taasi ahayd kale dabeicadiisa inta badan laba lawn uma wada isticmaali jireen laakiin taasa waxbaa kuma xambaarinaasa sanad aimadii kala mid ahayd barhkoodoo dee taas iyagoo aan isticmaali jirin dariiq sheekoodune laakiin shay jaa'isa weeye bal bukhaari ba isagoo xadiidkan warinaya u dhigtay bal jamcinta laba waa laba nooc oo la jamciyo laysu geeyo iyo banaanideeda bal markaasoo kaana nabiyu sal allahu cala wasalam yaakulu qisaa birudab qisaha iyo rudabka wixii isugu cuni jirayna waataan soo sheegnay xadiidkuna waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeenba xdثna cبdة بن cبdاللh الخزاعي البصري qال xdثna معاaوية بن هiشام عن سفyان عن هiشام بن cروة عن أbي عن cائشhaةa أن النبي صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa yaakل mid cuna albibtiikha bibtiikha ayuu cuni jiray waa xabxabkii birudabi rudab buu kuga cuni jiray macnaa tanna way dhacday bibtiikha inta badan ba'da way kasriyaan markaan eego malaa isaga aan wax yeeshay si guud markaan eegno bibtiikhu xabxabkan dee bibtiikh waa la yidhaha bal laftiga xabxab waa lafti carabi ah. maaha kutubta <laughs> macaajibta luqadaba xabxab waa ku sugan yahay haddaad baadho xabxab bibtiikhna waa la yidhaha xabxabkuna maaha afkeeda ee waxa weeyaan isna waa kelimo macaajibta luqada labada kuwa sugan oo dee ilaa imakana manaadiqda qaarkood yaanay wada isticmaalin ba manaadiqa carabeed barhkood lagama isticmaale lakiin waxa leeyahay xabxabiyadna waa kelimo uun carabiya un weeye badeekhna waa kelimo carabiya bal xadiidkana taas baa inoogu sugan waa laba nooc oo iyadana uu jamciyo oo sababta uu jamciyeyna waa taa aynu soo marrayo xadiidka hore aan kusoo marro midna dee labadoodan khaasiyo ayaa kala duwan oo midna xaraaro ayuu leeyahay midna buruuduu leeyahay dee xabxabna waaba naqan taqaanaa biyaha badan uu leeyahay iyo taasiynu haraad kabinaiy waxyaaliyo manaaficda uu leeyahay wax ka mida ah waan garoone eh. rasuulka ilahi waa isla cuni jiray xadiidkii hore waxaa kuba sharaxnay ayuunbaa imaka kana imanaya laakiin xadiid inoo soo socdo waa kan sababta gadeed baan kusoo laabmi doonaa xadaana ibraahim bnu yacquuba qaala xadaana wahb bnu jariiri qaala xadaana abi qaala samictu xumaydan yaquulu aw qaala xadaanii xumaydun qaala wahbun wa kaana sadiiqan lahu can anas bni malikin qaala bal sanadka xadiidka kolay ibraahim bnu yacquub kanoo filaya caawa inay noogu horeyso oo kitaabkan tirmidi iyo abu daauud iyo nasaa ku sugan kutubta saddexa kale aan kuma sugnayna waa nin xaafid ahaa oo aada u shahiira musanifna ah oo ibraahim bnu yacquub bnu isxaaqa wuxuu aada ugu shuhroobay juusajani taas buu kutubta u yimaadaayo dee ahlaljarxi wa tacdiil buu kaamidiyay waa siqo xaafid ah weeye ahlaljarxi ee juusajani taas buu ku shuhro gaboobay oo nisbadiisaase waa ninka juzajani laydhaha ninkani oo waxa weeyaan saddexa kitaaban sheegaya ayuu markaa ku sugaye laakiin saddexda kale kuma sugnaa kale culimada waxoogaa yaroo nasbiya ayay kuma sheegaan <laughs> waa ujeedada daaifa iyaguna ka horjeeday shiicada ka horjeedo halkay shiicadu bal markaa aalubeydkiyo waxyaala iyo xubigooda ay kuma yartalax tegayeen ama taas ayaa iyaga noocsi waxaad moodo ka fogaan ay kaga fog yihiin oo kale ama taas oo kale ama barhkood dee ay muqdo caliyin ay kaba dhiganayeen isaga sheecada ay diin ugaba yeelanaysa xubbigiisa siyaadada iyaguna muqdigiiyo taasoo waxoogaa yaroo nasbigaaba la sheega sidaa daraaddeed baana culimmadu waa nin dee culimmadii jarxi iyo tacdiilka kaba mida markuu nimanka reer kuufo wax ka hadlayo ee uu iyaga markaa ama dee tajriixinayo cid reer kuufa inta badan dee waa layska hubsadaayo laga joogsadaa sababto laba musharab oo kala duwan weeye kuufa waxay shahiir ku ahayd iyagu dee xagta shayucbay shahiir ku ahayd khaasatan qaryada culimada badalkooduna dee taasi way kuba yareedoo bal intooda badan culimadii qarniga labaad iyo ama dadkii reerka culimadii reer kuufa naadir buu ku ahaa nin aan qaba dee cusma in tartiibtan kulafadu ay u tartiibsan yihiin fadligoodu inuu yahay waayo iyagu cali labada kale iskada cali cusmaan way ka horraysiinayeen cali bay horraysiinayeen ee waana dawaaif ahlusunna ka mida qowlkoodna taasi laakiin kolley isaguna laakiin dee jaanib kaluu ahaayo marka iyaga hadduu dee furso u helo waxaa laga yaabilaha dee jarxi ziyaada ah oo kolkol layskaba hubsado ayaa dee markaa ahayd oo dee nin cid iska soo horjeedeen oo ah markaa qowlkiisii inta badan kolkol baan loo aqbalahayn meelaha qaarkood de laakiin waa nin saasa waxbnu jariirna waa nin siqo oo dee atbaacu taabiciintii iyo qolooyinkii ugu dambeeyey kamid ah laakiin aabihii jariir ibnu xaasim horeynu u soo maray aabihii jariir ibnu xaasimna wuu kaba warinayaa xadiiska waxaanu jariir kaba maqlay xumayd marka waxdii baa leh wa kaana sadiiqa lahu wa kaana wuxuu ahaa aabbahay oo jariiri sadiiqan saaxiib u ahaa lahu lixumayd xumayd asxaab bay ahaayeen xadiidkana waa ninka kaba maqlay muxuu yidhi can anas ibni maalikin ra-aytu allahi sal allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay oo yajmacu isu geynayo oo waa cunid uu cunayo bayna alkhirbizi khirbiska iyo warudabi rudab isu geynaya taas baan arkay ayaa ayuu yidhi bal xadiidkanna waa xadiid isaguna markaan eegno dee inoo saxiixaba khirbis baa halkan inoo yimi halkii horena bidiiq baan haynay waxaanay yidhaahaan dee markaa khirbisku waa nooca ma bidiiqa kaba mid eh laakiin bal markaan eegno laba xaafidoo xufaadii ummadda kaba mida ah, waa xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu lqayim ayaa bidiiqan tafsiirkiisa ama noociisa ayaa qowlkooda iskuba khilaafo xaafid wuxuu kaba cabiraa albidiiqani waa ka asfarka mid cawlan buu kaba dhigaa ibnulqayimna kitaabkiisan adibu nabowi bidiiqa wuxuu kaba dhigaa alahdaro waa kan aan naqaano ahdarku kan inagu aynu naqaano ee biyaha badan ee macaankaas baae waa kan ayaa bidiiqa ahdarkiya ama xaafid isagu wuxuu kaba dhigaa bidiiqaas ayuu kaba dhigaa alasfar asfar al asfarna markaa wuxuu noqonayaa khirbiska imika inoo yaalo marka nooca asfarkii ee malaa magacan guud haba noqdeene xabxabkeedna tooska ama noqonayo wuxuu noqonayaa shamaamkii ama birbiikii buu noqonayaa waana taa khirbiska ay u yaqaanaan oo waa nooca shamaamka ay yidhaahaan ayaa khirbiskana laba yidhaha bal marka haddaan xaafid ibnu xajar isaga tiisa ku soconno isagu bidiiqa horeba al asfar buu ku fasiray marka waxay noqonaysaa bidiiqii asfarka ahaa noocan khirbiska bay noqonayaanoo khirbiskaiyo isaguna waaba dee nooca shamaabka ah ee badeeqan axmarka ah dee gudihiisu yahay al aqbarka ay yidhaaha inaynu xabxabkana u noqono markaasi laakiin ibnulqayim isaga tafsiirkiisu wuxuu ahaa adiba nabawi badeeqan uu la cunayo rasuulka ilaahay rudabka taas wey markaa haddii aan qaadano alasfar oo kale aynaan deetaa raacno kharbisa nooc saddexaad inoo imanayo inoo soo baxayo rudabka la cuni jiray buu abal markaa shamaamkii buu noqoama bardeekhe haddii laakiin aan xaafid ibnu xajar eegna tiisa bardeekhan wuxuu noqonaya khirbiskan oo waaba nooc keliya uunoo qisihii uun muqaabilkii uu kolkol yidhaahana weliba isagu waayo fatxubaari buu kolle kalaan waxoogaayo ku leeyahay mujaladka sagaalaadna waa axaadiiani bay kusoo aroortaa adcimo dhexdeed kolay dhowr baab buu isu celceliyay laakiin baabka uu dhigtay bukhaari ee aljamcu bayn markaa jamcin laba looma isu geeye bal waxa kuba soo arooray oo laba xad goora hore xadiisku soo arooray uu kaba horeeya xadiiska qisaa ayaa dee uu ku sharxayay xadiiska hore qisaa ayuu laba yimaadeen qisa uu yidhaha kolkol dhulkaa kuulida xijaas oo kale ayaaba isaga naftiisa buurnoodo oo dee nooca khirbiska oo kale shabaha oo kuba dhowaada calaa kulli xaal waxaan leenahay khirbiska iyo waa nooc markaynu eegno magaca guud ay kulansanayaan oo waana nooca shamaamka ama birdiqa laba yidhaaho waana kaa uu kaba cabirayo xaafid albidiq alasfar uu kaba cabirayo qolooyina kaba cabirana isagu wuxuu raajax yeelayaa kaa uu rasuulka ilaahay laga cuni jiray rudabku inuu ahaa khirbiska kan xadiidkana kuba yimi ah, waana nooca asfarka laakiin ibnulqayim baa dibigiisa isagoo bidiqa akhbarkaa kaba dhigay arrinkuna waa isku yarra wada dhow yaho oo waxyaala waa kii isku wada dhow un rasuulka ilaahay waa wada cunayn weeye waxaa la jirtay xadiis caaisho xadiidkeed ahaaye sheegtay waktigii dee iyadoo inan yaraba la doonaya rasuulka ilaah loo hooyo waa hijradii dabadeed hooyadeed ay doonaysay iyay doontay inay naaxiso waxyaalihii ay isdhahayd ku naaxiyay ku wada dayday oo dhan ayay kuwa naaxi weydayoo markii dambe waxay tidhi waxay isku kaysiisay alqisa iyo arudab waa sida xadiidkaas labadaas inaasibay oo markaasaa si fiican bay tidhi ama kaaxsanima dee waxa weeyaan dee saas naaxo ayaan ugu naaxay oo kiba aasee waayo kuma shushaato waa caysho xadiidkeed ayuu ahaa taas iyadoo kaba warramaysay hooyadeeda wixii ay samaysay marka ay doonaysay bal dee rasuulka ilaahayna ay u hoysay salawaatullahi wasalaamu calayh xadana mxamed bn yaya qal xadana mxamed bn cabdilcaziiz armliy qaal xadana cabdlahi bn yaziid bn sal ee kalayna waktiyadii hore makamal waqtigeeni waa ka duwayo ruuxii doono umuuraha inuu kaba bogto dee ruuxii isagu yaqaano waxaase iga khibrad roodna waro ruuxii kalena maanta dee waa kan adduunyada iskuma furantay waxyaalo badan oo ruuxii doonaya inuu ka faa'iidaysto u sahlayaana ay jiraan oo xataa interneedada oo kale waxyaalaha taswiirahoodii iyo kalaamyadoodii bal iyagoo dee eh, sidoodii ayaa dee ruuxii doonayaa uu kaga bogan karaa uu kaga heli karaa suurad iyo waxyaalahaas bal dee wixii kalaamana waa heli karaaye iyaga kuma tacalluqsan xadaana cabdulahi bn yaziid bn salt can muxamed bn isxaaq can yaziid bn rumana can curwata can caaishata radi allahu canha ana nabiya sal llahu alayh wasalam akala biqiiqa birudab waa xadiidkii hore mid laba mida wala xadiidkani xadiid marka la eego daciifa uu yahay oo cabdulaahi ibni yaziid ibn salt waa nin daciifa ninkaas bal maalan muxamed ibn isxaaqna cancadadiiba kuba sugan bal isaga kole xadiidkii loo daciifinaya waa sanadkan eh laakiin in rasuulka ilaahay bintiiq uu rudab ku cunay waa taa xadiidkii hore inooguma sugan oo matni ahaan waa waxay noo sugan xadaanaa qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin xaa waxadaanaa isxaaq bnu muusa qaala xadaanaa macnan qaala xadaanaa malikun can sayl bni abi saalixin can abiihi abiihi abi saalix asamaan can abi hurayrata qaala kaana naasu dadku waxay ahaayeen idaa ra-ow markay arkaan awala samari midhaha kuwa ugu horeeya oo dee madiina dhul waxa lagu beertay ahayd timir aada u badanna way kaba bixi jirtay marka ujeedadu marka waqtigan xagaagiihee timaarkoodu ay soo go-ayso ama timirtoodi iyo wixii lamidka ay bislaamayeen la gaadhee inta ugu horeysa ee ay markaa dee waxa weyaan ay arkaan ee kaba bislaatay waxaanay luqada yidhaahaan albaafuura layidhaha waa midhaha kuwa ugu horeeye soo hor bislaada ayay baafuura yidhaahaan haddaba marka ugu horeyse dhirtii dee markaas iyo wixii la beeranayay ee bal matalan simaar ahaa wixii ugu horeeya ee arkaan ee la cuni karayay ayay jaau bihi ilaa rasuuli sal lahu aleh wasalam waa xubban lah iyo dee taqdiir iyo iyagoo ducadiisa dee uba duceeyo taas ilaahay u barakeeye rajaynaya ayaa may cuni jirin caruurtooda may u geyn jirin ninkii beer lahaa marka inta ugu horeysa ee simaare kaba bislaata intuu soo qaaday baatuuro lagu magacaabo ayuu rasuulka ilaahay ula iman jiru u keeni jiray saasay reer madiina arinkoodu ahaa oo bal maalan waa iyagoo dee bal markaas balmalaa waxa ugu horeeyana isagubaaba ugu xaqleh gees kalena dee rajaynaya ducaa uguba duceeye waxaa ilaahay inu barakeeyo awaabtii midhaha la goosanaya gaadheen marka wuxuuhi abu hurayra faida akhadahu marka rasuululahi sal lahu ala wslam rasuulka ilaahay marka uu waxaa bakuurada la keenay uu gacanta ku dhiguu qaado ayuu qaala odhanayay allahuma baarik lana fii simaarina wabaarik lana fii madiinatina wabaarik lana fii saacina wa fii mudina allahuma ilaahay ou baarik lanaa noo barakee fii simaarinaa midhaha iyaga noo barakee oo waa timaarta inoo barakee oo dee kuwa lagu intifaaco lagu faa-iido adugu lagu dee intifaaco wax darar iyo waxyaalaha aan lahayn ilaah nooga yar aafaadna nooga ilaali aafaadna nooga xafid ee iyaga iyo waxyaalo kuba yimaada mubaarik lana noo barakee fii madiinatina magaalada yadan oo mid ka dhig dee ceeshkeedu uu waasic yahay risiqeedu uu markaas dee waasic yahay diintii laguma oogayo oo bal matalan magaalo barakaysan adoo dee dunye ahana u barakaysan diin ahana u barakaysan madiidadeedana noogaba dhig wabaarik lanaa noo barakee fii saacinaa saaca yaga iyo wa fii muddinaa mudka yaga saac iyo mudna waa wixii ay wax ku miisan jireen oo saacuna waaba dee intan aan sakaatulfitriga afar mud buu ahaa mudkuna culimmadu waa kuwan idhaa waaba dee imaka ruux muctadila labadiisa gacmood markuu isu geeyo intay qaadi kartee waa taasi waa taqriib ahaan eh midku waa mikyaal buu ahaa iyaguna weel ay wax ku iisan jireen saacuna saac buu ahaa in dee qaadaysay intaa afartaa mud qaadaysay midkuna makiyaal buu ahaa ay wax ku iisanayeen laakiin dee haddii la bal markaa habkan dee ku eega ayay tan ugu dhigmayeene laakiin isaguna mikiyaal buu ahaa wax ku iisan jireen san galaankeen iyo koombad iyo wixii lamidkaa taasun weeye wa muddina oo markaa macnu muxuu noqonayaa dee waxan inay aalada nafteeda maaha waa waxan lagu miinsayo saacii iyo waxan mudkan lagu miisayo ilaahu noo barakee oo markaa saaca madiina uu ku filaado saacyada kale ama waxaa dee matalan meelaha kale saacyadiisu cid aanay ku filaan mudkiisuna uu deeqo oo uu kuwa filaado in magaalooyinka kale iyo bilaada kale mudkeedu aanu ku filaan oo marka waxa weeyaan waa wixii badi oo noo ziyaadi waxaan saacayagan iyo mudkayagan lagu miisayo ee xubuubtii iyo cuntooyinkii ahaa <coughs> oo noona badi kana dhig mid barakaysan oo dee qadarkiisani uu gaadho oo uu kuba filaado inaan intan in leeg oo isaga u dhiganto bilaada kali aanay dad kuba filan dad aanay kuba filan ama aanay deeqin allahuma ilaahay ina ibraahiima nebi ibraahim cabduka adoonkaaga weeye wakhaliiluka khaliilkaagiina weeye wanabiyuka wainii aniguna cabduka adoonkaabaan ahay wanabiyuka nebigaabaan ahay dee markaas kaley dee tawaado ahaana afdal alkhalaa'iqe wainahu nebi ibraahim dacaaka ilaahu uu ku baryay oo limakata maka ayuu wax ku weydiiyey aba ducadii suuratu ibraahim fajcala fiata min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min asamaraati bacda mashkuruun waaba oo ilaahay ilaahayow makar ayuu u duceeyey oo adiga ayuu ku baryey inaad dadka jeclaysiiso oo waxa weyaan indee amaraad iyagoo dee waa kan inii askantu min duriyati biwaadin ayri di zarcin waa meel aan waxba ka bixin madiine waxba kaba baxaye laakiin ilaahay dee aad ku arsaaqdo simaarta dhulalkaa kale ka baxaysa dee ilaahayna ducadii waa aqbalo ilaa maanta waa bilaadihii ay kaba baxayeen waxaanay arag oo soo dhaafay unbaa soo gaadhaba dee maka iyo hadaba taas markaasuu kuu duceeyey waina anugu la adcuuka ilaah waan ku baryayaa oo waan ku weydiisanayaa lilmadiinati madiina fii mili maa kii wax lamida dacaaka limakata oo nebi ibraahim ducadii iyo baryadii uu ku baryey ee uu maka iyo ehelkeeda uu kuu baryey ilaahu taa mid laba mida iyo wa mislihi weliba labalaabkeed in kale oo laba midoo macawkaa maciisa ayaan kuu ducaynayaayo ujeeddadu barakadii aad yeeshay nebi ibraahim ducadiisii aad maka ku yeeshay mid labalaabkeed ah oo kaba badan ayaan alla ku weydiisanayaa madiine inaad yeesho taas baan ku weydiisanayaa qaala wuxuu yidhi abu hurayra odhanaya markuu intaa eg waa timaartii la keenay rasuulkii ilaahay loo keenay uu marka ugu horaysay ilaa wax bislaadaan nawiye ugu duceeyo ayaa markaa muxuu yeeli jiray rasuulku ma cuni jiray waa wax markaa cusub dadka badankoodu ma hayaanba dadkiibaaba dee ruux kastaba malaa xaggiisa soo dayayaaba ma cuni jirin waana kan u duceeye uma yadcuu wuxuu u yeedheeyey asqara waliidin waa ilmaka ugu yaroo yarahu arkayo ama aalkiisaanaqaama ama cid kale ha noqdee waa dadka meeshaa jooga ilmaha ugu yar ee uu arko ayuu u yeedhi jiro fa yucdiihi daalika samara midhihii la keenay ee wixii u horeeyee bislaaday baa simaartii baaquuradii ahayd ayuu kaa yarsiinaya bal markaa dee markaa baaquuradii oo kale waa duco laguma ducaysanayo walow dee alfaadaha qaar ay bedelmayaan laakiin allahuma baarik lana fii simaarina wabaarik lana fii madiinatina fii saacina wafii windina de waxa weeyaan waa duco oo dee bal imaam naweyba adkaarkoo kale waa ka usoo dhigta waxa bal markaa markaa baakuurada iyo labakeeda ruuxu uu kuba ducaynayo de waa dadkan oo iyadna adabtiiba ah dee waxaa yaree cusub oo dee ninkastaba malaa yar xiisaynaya haddana cidda ugu sii xiisa badan ugu sii dee ragmo badani waaba caruurta yaryareed bay noqonaysaa horta iyagii in laguma horraysiiyo uma yadcu askara waliidin yaraan fa yucdihi samara midhahaas ayuu siinaya xadiidka muslim way wariyeen xadaana mxamed bn xumayd bn raaziy qaala xadaana ibraahim bn mukhtaar can muxamed bni isxaaq can abi cubaydata bni muxamed bni camar bni yaasir waxay dhacday can abi cubaydata can muxamed bni camar bni yaasir baa nusadayda taale laakiin waa can abi muxamed ma abi cubaydata bni muxamed bni camar bni yaasir de hadday barhkii kaba dhacday abi cubaydata ibni camar ibni yaasirna muxamed waa jira abu cubaydahna waa ina muxamed ibni camar ibni yaasir weeye an rubayc binti mucawid bni cafraa qaalat bal xadiidku koley waa xadiidka waan arki doonaa waxaa nooguba sugan sanadkana koley waa sanad daciifa iyada markan eegno bal xadiidku waa xadiid daciifaan odhanaynaa inooba soo socda maxamed ibni xumayd horeynu u soo maray dhowr goor buu wax kaba wariyey waa nin xaafida laakiin daciifa san horeba usoo sheegnay ibraahim bin mukhtaarna waa suurtagal caawaba inay nooguba horeysa isaguna waa nin siisa kale saduuqa u aadee xifdigiisu xun yahayba maxamed ibni isxaaq ba iskaba dhaafo ay markaa markaas aad markaas kaba dhaafno abi cubayda ibn maxamed ibn camaar ibn yaasirna waa nin taabiciintii kaga mida ah, ama taabiciintii yaryareed waa dabaqadii zuhri iyo qataade iyo ayaa isku dabaqayo dee camaar ibn yaasirna awowgu u yahay aabbo uma aha waana nin marka cid kale xadiidka ay la wariso la odhan kara maqbuul oo xadiidkiisii la qaadan karo haddii cidi la wariso laakiin keligii markuu wax warinayo ama uu la gooni noqdo isla saa uma sii xoog badnaa rubayc bint mucawidna waa saxaabiya macruufa aabaheedna waa dadkii beder lagu dilay sheegay qaalad waxay tidhi bacanii mucaad bnu cafraaa waa adeerkeed oo mucaad ibnu cafra ayaa idiray biqinaacin dabaq qinaac habeen waan soo aragno waa dabaqii weeye min rudabin rudaba dee iyagu waa reer madiino waa timirtii uba baxaysay rudabkuna waa markaa waqtigeed xagaagiiba dee rudabku ay timirtu rudabooda timirta dee <laughs> markaa kollay maraaxil soo marta marxalada timirtayna soo gaadha waa marxalada ugu dambaysa waa marxalada ka horeyso markaa ay bislaato inta ka roonroontahay ka qoyantahay ka macaantahay wey marka markan dambe way engegaysaao de wixii qoyaankiyo wixiibaa kaba baxaya markan ay timiroobayso haddaba rudabku kaaba weeye oo dee rudabku markaa uu nuqsaamaayo sidaa daraaddeed baan in sharcan uma banaanayn rudab iyo timir in laysku iibiyo iyadoo la sababtuna waxa weeye xataa haddii la isdhaaho iyo saacba ay tahay oo aan nidhaahno kana waa saac kana waa saac marka dambe rudabku isdhimaya uu nuqsaamaya oo way kala badnaanayaan oo dee waana laba shay oo isku mid aho marka la iibinayo bal dee xadiis baa nastaa gaar ahaantiis kuma yimi ee waxaan la garanayn isleekaantooda lamaba garanayo layskuma iibin karo iyada taas oo waxa weeyaan sababtu in laysma leekaysiin karo waxaana baabka ribada marka la joogo dee qaacidaba iska jirta macruufo aljahlu bilmumaatala kalcilmi bilmufaadala baab ribaha bii la joogo jahliga laga jaahliyeeyey waxaan inay sida waxyaalaha rabo wey wuxuu la iyadoo la ogyahay in kale ay kala badan yihin dee hadday kala badan yihin laysuma iibin karahayn jahliguna waa la aljahlu bilmumaatala kalcilmi bilmufaadala marka waxaan leenahay rudabku waa taasoo waa marxalo dee taas tiinan imaka inagu soo gaadhay marxalada kaba horeysa weeye dee marka kasii horeysana busribaaba markay soo bislaamaysa saaquun iyo haddana balx iyo magacyo kala duwan bay leedahay oo dee maraaxisha ay marayso una inta ay geedka ku sugan tahay markaa timirtuya haddaa maxay u keentee dabaq ayaa loogu soo dhiibay rudab isagu uu ku jiro wa calayhi waxaa calayhi korkiisana waxaa kuba sugnaa ajrun waa kuwa yaryar oo min qisaa'in iyagu qiso kaba mid ah ase aynu soo aragna waa nooc khiyaarkii kaba mida haddaba kiisa waaweyn ma aha waa kuwa yari ajrun tan imika meesha taala saas ayme ajrin aanidhahnaa qaldan wa calayhi ajrin waayo ilaa kuba sugan oo dee ajruwi bay ahayd oo kollay markii la tacliiliyey xarakada nima imanaysa oo kelimadu san kuma dhamme waxbaa kaba maqani wa calayhi ajrin oo markaa waxa ay tahay waa jabac mufradkiisu jirwun weeye jirwina waxaa la yidhaha haddii xataa jirta la fadxiya ama la damyada way noqonaysaaye assagiiru min kulli shay wax kastaba kiisa yar hadduu xayawaan yahay saasbaabay xadiid uga yimi rasuulkii ilaahay isagoo xataa malaa sugayay jibriil oo kale oo uu soo geli waayo jibriil uga iman waayo show waxa ku sugnaa sariirtiisa hoosteeda jibu kalbin ayaa xadiidku ahaa macnaa ay yar way marka asagayru min kulli shay ama xayawaan ha noqoto ama nabaad haba noqotee kiisa yar marka waxay markay noqoto rumaankii oo kale iyo qisahan iyo wixii laba midka ahaay iyaguna waxyaalaha dee maxa kaba mid aha kuwooda yaryar ayaa iyagana jirwin lagu magacaabaa asrinna waxawy waa sida darwinba adbin kolkol looguba jamciyo hadhow haddii jamaca jamaciisu jiro unbuu noqonayaa siduu dee baqawiba sharxu sunnaa kuma yidhaaho jamaca dhow iyo jamaca fogbu ama dheer buu kala cabira bal markaa wa calayhi ajrin markaa dabaqan korkiisa waxaa ku sugnaa waa kuwo yaryar oo min qisaain iyagu qiso kaba mida qisina waa taan soo marno waa khiyaarkii zuqbu dabal ajrin tan ayaan sifo ugaba dhigayaa zuqbun oo zuqbun waa jamcu asqab asqabna min azaqabo asalka hore waxaa loo isticmaalaa marka dee waxyaalahan shimbiraha oo kale iyo intay ugaxantoodii kaba jabto ay baal dilaacsadaan ay aada u yaryar yihiin intaan riishkii iyo dhogortooda waxaan riishkooda mi bixin wax yaroo kooban oo dee riishkooda galowgiisii ama xaad yarbaaba kuba taalo tan bay zaqab ku magacaabaan haddaba waxa weeyaan waxay leeyihin cibaaro kaba tahayo wa calayhi ajrun min qisayn oo zuqmagooy oo ujeedada markaa maxay u wada keentay uun xadiidka haduu balwaa sheegay sanadkiisa iyo xadiidka waxa kuba sugane dabaqa dabaqa rudabna waa ku sugnaa nooc yaryar oo aan weynaan oo dee khiyaarka kiisaasba ana waa ku ama dee qisahaasna waa ku sugnaa waa nooc khiyaar ka mida ah, leeya khiyaarkii maaha wakaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam yuxibu lqisaar rasuulkii ilaahayna dee waa cuni jiro waaba kaan aragnay timiriyaynu laba cunayay oo uu jeclaa faataytu qalbigii waan ula imi way u keentay waxaad ii adeegkeed soo diray wa cindahu haddaba markaa ay soo waafaqday u keentay ulama timi xadiidkana waa taan soo sheegnay xukunkii waxa xuliyatun xuliba kuma sugnayd xuliyun ama xalyun haddii laba yidha dee waa caadi unani waa saytaale xuliyatun ama xuliyun xudi waa waxyaalaha dumarku ama la isku qurxiyo maa yutazayanu bihi baa xudi la yidhaaha xayin haddii la yidhaaho xada inta la reebo fadxiyo laabta la reebana waa caadi haddii xada la damiyo laabta waa la katrino yaduna way shanaanaysaa haddaba xuli ama waxa weeye waxyaalaha la iskuba qurxiyo oo la keenay ayaa rasuulka ilaah agtiisa kuma sugnayd oo qad qadiima timi calayhi rasuulka ilaahay oo macnaa loo keenay weeye min albaxrayni bilaadii baxrayn la odhanaya wadankii baxrayn la odhanayay sameeyey ayaa culidan laga keenay baxraynna markaas de waa waqti aada u dambeeyay noqon oo rasuulka ilahi malaa wafaadkiisii kuba dhowaa waqtigaa dee baxrayn iyo la furtay baxraynna waa bilaadii ay degi jireen nimankii rasuulka ilaahayba uba yimeen reer cabdilqayse intaan reer mudarba reer mudarkii najdi degi jiray islaamin iyagoo islaamay iyagoo aada u durugsan baxraynna maaha baxrayntan imanka aynu idhaahna maaha waa gobolkan al axsaa la yidhaahee sacuudiga ah ayaa albaxrayn waqtigaa la odhanaya mandiqadaas oo dee kutubtaa horena ay kuma sugantay basro iyo cumaan bay u dhexaysay waa mandiqadaa uga dhaxaysay magaaladii hajar la odhanayay ee xadiidkana ay ku timi qilaalu hajar xadiidkii israh ay kuma timi reer iyaguna waa qaacidadeeda magaalada u roon bay ahaydee reer markaa cabdiqaysna ay degayeen taas bay baxrayn mandiqadaas bay ahaydoo maaha waa gobolkan bariya sacuudiga un weeye ee maaha jasiiradan imanka baxrayn la yidhaaho taasba haddaba waxaweye niman majuusna way degi jireen dee waana rasuulka ilaahay jizyada uu ka qaaday iyagoo dee ahlu kitaab aan ahayn laakiin shibad kitaab bay leeyihiinoo jaanibka iyaga bal waxaa lagala mudhiga ahlu kitaabka jizyada laga qaadayo walow aan dumarkoodi iyo laba guursanahayn dee zabaaixdoodina aan laba cunahayn laakiin waxa weeye dee jizyada waa laga qaadaya waa lagu sugaya markaa taas wixii ay qabeen dee wixii ay iyagu ictiqaadsanaayeen haddaba waa kharaajkii iyo wixii taa kuba tacalluqsanaa majidkeediio ayay kuba jirtoo waa loo keenay maxay tihi markaa inantuna waa yeertahay adigu dee waa roo tahayba ma filayaa sababtu kolay dee cilmo aada usii yar meema sii yaro waktigan dee ay tilmaamayse baxrayn wax laga keenay iyadu kolay arooskeediiba rasuulka ilaahay guriga waa tegaybe famalaa yadahu minha famalaa waa buuxiyey yadahu gacantiisii ayuu minhaa macnaa xullidii oo ujeedadu xullidii la keenay ayuu rasuulku gacantiisii ka buuxiyeybo fa acdanihi waa sakhaawadii se waa xullidii dee iyadaana waaba dadkii dee waxa weeyaan ama u munaasibkaah ee iskula qurxinaye xullidii loo keenay ayuu intuu gacanta ka buuxiyey ayuu rasuulka ilaahay isiiyey baa tiri xadiidku balle waa data aan sheegayo xadiid riwaayo labaad uu leeyana waaba tane xadaana caliy bn xujrin qaal anba'naa shariikun can cabdilaahi bni muxamed bni caqiilin shariikani waa shariikaynu marar soo maro laba shariik baynu soo maray ee waa ninkii aan lahayn waa shariik qaadibu ahaa waa nin caalim ahaa adigu sunnahana aadba amayde ku ah xagga qada iyo umuurahaasoo khaliifo iyo cid acwaantooda iyo waxna aan kaba haysanin kulle akhbaar la yaab leh xaggaa waqtiyadii qaadinimadiisiiyo dee taas aada uguma leh ay yidhaahaan laakiin culimmadu markan dambe uu qaadiga noqdo malaha ula badan oo kale de ay kuma soo baxeen ayaa xifdigiisii lagu yaqaanay uu isbedelay oo markaasaa xifdi xunu kuma timi bal markaa shariik waa ninkaasun can cabdillahi bni maxamed ibni caqila raggan waan soo wada aragnay intan can rubayic binti mucaawid بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رضب وطبق رضبة iyo وأجر ذqb hadaan أجrigan markaa dee ka nacteeyo iyo أجri waa qisaha ama nooca khiyaarka kamida ah kiisa yaryaroo zuqbin ah dee waa yaridiisii tani tilmaamaysaa weli aan waxyaalaha aad moodo siu dee rish yar yahay ama xaad yarba yahay ama oo dee taas marka u horeysa shibiruhu ay baal dilaacsanayaan waxyaalahaas dee kuba soo dhiga marka dambe rishka weyn noqda aad moodo lexda waa yaryaridi buu tilmaamaya marka dambe rooroonaado waxaasi madaha facdani min akafii wuu wuxuu isiiyey sacabkiisa mugiyo xaliyan ama xuliyan waa isla midun aw qaalat waxay tidhi dahaban dahab bal xadiidku maxalu shaahidku waaba dee fawaakihdii ama waxyaalihii uu rasuulka ilaahay sifadii faakihadiisa rudabkuna faakihadun buu kaba mid yahay qisahanna faakihadii buu kaba mid yahay waana baabka wixii kolay intii inoogu dambaysta xadiidkan baabu maa jaa fii sifati sharaabi rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam war rasuulkii ilaahay sharaabkiisii iyo waxyaalihii uu cabayay taas sifadiisii ayuu baabkeedii yahay kolay waxaan soo aragnay qadaxii waan soo aragnay fawaakihdii buu soo dhexgeliyey imanka halkan sharaab baa inoo taalo sifadii baabka ka dambeeyo casharka kan ka dambeeyo noqon doono kan ka yar dheeraan doono baabka horena shurbu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam bal markaas baa iyada shurb iyo macaamideeda iyo xarakaadka ixtimaali karta iyo deeta meesha ah markaas baynu arki doonaa cashar kale aan gaano laakiin sharaabku halkastan markii horeba soo sheeginana caawana kuma celinay waa kullu maa yushrab wax kastoo la ayaa sharaab laydhaa baabka dambe waa ka duwan yahay waa cabidii rasuulka ama bal markaas markaa shurbanidhade markaa kayfiyadii wuxuu cabayay umuuraha saa soo geli doona laakiin waa wixii la cabayay rasuulki ilaahay bal sharaabkii iyo wixii uu cabi jiray sifadii uu lahaa ayuu baabkiisi yahay xadaana bnu abi cumara qaala xadaana sufyaanu can macmarin can izuhriyi can curwata can caaishata qaalat anaha qaalat kale sanadku waa dad aan soo wada maray san marka la eego walow kalaam tirmidi inoo soo noqon doono waa sanad saxiixa albaadna xadiiska waa saxiix yeelaa laakiin hadal tirmidi ayaan arki doonaaye waxa weeye waa xadiidka raggani waa rijaashi saxiixa waa dee markaa rufacadii ama dee waa min asiqaati rufacaad dee guud ahaanba ayaa imadii ibnu abi cumar sufyaan ibnu cuy hooyayda macmar ibnu raashid zuhri curwat bnu zubayr caaisha qaalat waxay tihi caaisha kaana axaba asharaabi ilaa rasuuli illaahi sal allahu caleyh wasalam wax la cabo kii loogu jacayl badnaa ama ugu jeclaa rasuulkii ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh wuxuu ahaa alxulwo albaaridu waxa macaan ee qabow oo dee waxa macaan ee qabow ayaa wax la cabo uguma jeclaa kale waa laqbada dee haddii xarakadii intaa ka bedelata dhib malaa iminkan kala bedelayahay ujeedada waxaa halkan dee markaa ansaxayo labadiiba iska banaan inaan axaba ismigii kaada kaba dhigno oo markaa aan idhaahdo kaana axabu sharaabi ismigii kaada ayuu noqon hadhow markaasa dambe khabarkii alxulwa albaarida ayuu noqonaya alxulwa iyo inaan kala cadsino oonii kala bedelo axaba khabarkii oon soo horraysiisanay aan noqono alxulwa albaariduna uu noqdo markaa ismigii markaa labada xarakaba hadday idin kala xarakaysantahay waa iska jaa-isun dee laqbadeena soomaaliyaduba in yar kala maydhaysa ama dee maxalkii taas oo markaa bal haddaan kaana wuxuu ahaa xabu sharaabi sharaabka loogu jacayl badan yahi ilaa rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay xaggii alxulwa waa ka macaane albaanida madabka biyaaba hadday noqoto biyaha macaan baaba rasuulka ilaahay jeclaa wuxuu jeclaaba biyaha macaane qabow oo dee ruuxu in biyaha adag iyo mulxadaas iyo cabitaankiisii iyo taasba horayso oo kuwii kale iyo macaan adoon doonta iyo taasi waa wax naftan ay u baahan tahay imina aanay kuma sugnayn taas lama odhanayo tana waxa weya waa noocnama xabsi adduunyi iyo ruuxio dee hawadiisii iyo shahawaadkiisii iyo waxyaalahaas isaga raacay ama tatabucaya ma ah rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu caleyh waa jeclaa bal kolkol madiine in ka baxsan iyo meel ka durugsan ayaa looga soo dhaamin jiray oo kolkol oo meel sidya la odhanayo aadoo durugsanayd ayaa biyo macaan loogala soo dhaaman jiray biyaha kale adkay adeegaya madiina marka uu iskaba daayo oo haddaba rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu markaa cabayo ama sharaabkiisa kaa macaan ee qabow ayaa uba jeclaa barkoodna halkan waxay kaba dhigeen dee biyihii qaboobaan biyihii bay kuba fasireen laakiin bal sharaab guudba aan kaba dhigno waxaa macaan ee qabow ayaa rasuulka ilaahi sharaab ugaba jeclaa bal waxyaalo kalena way noo dambeeyaanba oo noocyo khaasi xadaثna أحmed بن منيع qال أخبرna إسماعيل بن إبراهيم qال أنبأna علي بن زيد عن cمر هو بن أbي xرملة عن بن عباس qال أنه qاaل xadiid kale weeye kala buu leeyahay sheekhu xadiidkan oo laakiin hadee xadiidka kale markuu dhameeyo buu labada tacliiq buu ku leeyay labadii tacliiq istiraacya mala waxaana asab ahaalayn kalaamka xadiidkan ku leeyay horta inuu isu keen raaciyeen laakiin waxaan laga sugaynaa dambe anigu dee halkiisa wy anigana kitaabkaygu mabuu soo dhiga be laakiin dee waxa weeyaan waa kitaabkayga waxyaalihii dhibaatooyinkiisunbay tani haddaan sanadka yar eegno ismaaciil ibnu ibraahim iyo axmed ibnu maniic in badan baan soo aragno labada imaam cali bnu zaydoo xafilaya caawa ah, inoogu horeysaa malaa ninkii dee kutubta axaadiisa iyo waxyaalana kuba dhex jiraan waa nin kolkol dikrigiisu soo noqnoqdo cali bnu zayd ibnu judcaan baa la yidhaayo oo dee ahay culimadu ay dhahaan waa nin daciifo ama dee waa nin adigu shahiira waa nin caalimo ayuu ahaa culimadii waqtigiisina kaba mid ahaa marka la eego awciyat alcilm waana nin taabiciya weeyaan oo waxa weeyaan dee isagu marka la eego ha taabiciintii oo bal matalan ama dee ha uu noqonaya hadee kuwii yaryaraa baan filaya hadda atbaacu taabiciinta kuwii waawnaa noqon waanan matalan reer basra ana ahmala asalkiisa markii hore waa idhalaasaan qataadiya ay u dhalaanay oo dabaqadiiya waa nin taabiciyan waxaa la yidhaha cadam zayd bn judcaan kolle waa sidaa dee kutubta ku arkaysaan laakiin judcaankani aabbihii awowgii weeye ee isaga maaha xataa waxaa magaciisoo dhamme uu yahay cali bnu zayd ibni cabdilaahi ibn markaa ibn cabdilaahi ibn zuhayr ibn cabdilaahi ibn judcaan ibn abi muraykayayna xali soo maray eebay xaggaa isuguba imanayaan oo nin reer tayma markaa quraysha abubakar iyo reerkoodii bal adigu say culimmadu ku tilmaameenu waxa weeyaan xaggan xifdigiisa iyo waxqabashadiisa ayaa dacfi kuba sugnaa markaa kolkollo markaa itkaan sidaasa malahay ahayn taasaa lagu daciifiya taas baa kolkol dee axaadiis ay dadka kale ay mursal kaba dhigayaan buu rafcinaya ama mawquuf ay kaba dhigayaan buu marfuuc kaba dhigayo jaanibkaasuu akhdaaf kuba leeyahay jaanibkaasaa loo daciifay saa kale caalima ayuu ahaabo oo dee culimadiiba ama fuqahadii waqtigiisii oo kale dee qataade iyo raggii laba sunnaay soo raacayay ayuu ahaa cali bn zayd ibn judcaan cumar ibn abi xarmala sheekha hadal keeni dooneen laakiin waa nin isna taabiciintii kala mid laakiin intaa wax dhaafsan kaba garayn aanu jirin waa nin majhuula wey weeye ibnu cabaas baa muxuu yihi kalaamna waa inoo dambeeyaaye qaala dakaltu waan galay maca rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahi maciisa anoo ah ana aniga iyo wa khaalid bnu lwaliidi calaa maymuunata maymanaan usoo gallay oo macnaha rasuulka ilaahay bay wada socdeen waa isaga iyo khaalid bin waliid kalay dahaltu damiirkii waabakaase canadan waxa uu halkan unaba yimi imanka khaalid bin waliid wuxuu ku cadfanaanayaa damiirkan mutasilkae dee rafcadee tuda dahaltu taasbuu kuwa cadfanaanayaa marka damiir rafco mutasila wax lagu cadfayana si cadafku u hagaago ayaa ay tahay in damiir munfasila lala yimaado ama faasil kale ay kolkol shicirka waa ku yimaadaa isagoo bilaa fasin kuba yimaadeen laakiin dee koley waa dee luqadii toosnaydun maha taas bay tahay oo tani markaa anadan damiirkan fasligii halkan ama mufasirkii lalaba yimi waa cadafkiistu inooguma tooso wain calaa damiiri rafcin muttasil cadafta fafsil bidamiirin munfasil aw faasilin ma oo bilaa faslin yarid way fi dadmin fashin wabax muctaqid bal markaa waa isagii khaalid iyo rasuulka ilahi baa wada socdiyay usoo galay maymuna maymunada waa uma almuminiin rasuulka ilaahi zawjadii weeye labadoodana say noo soo socotaba habarcid bay u ahaydoo eh, waxaakhalid hooyadii iyo ibnu cabaas hooyadiiba maymuun ay walaala ahaayeen ilma xaaris weeye dhammaan fajaaadnaa waxay noola timoy noo keentay biinaain weel min labanin caala ah rasuulka ilaahay baa dalbay caanay keentay rasuulkay u dhiibtay fa shariba rasuululahi sal lahu wasalam rasuulka ilaahay baa cabay caanihii wa ana calaa yamiinihi wa khaalidun can shimaalihi markaa u cabay rasuulka wa ana aniguna haddaba calaa yamiinihi midigtiisaan ku sugnaa markaa rasuulka xagga midig baan ka joogay wa khaalidun khaalidna wuxuu kaba fadhiyey can shimaalihi xaggiisa bidix faqaala lii rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yidhi asharbatu laka macnaa dee waa cabiddu maanta iyo dee ujeedadu rasuulku waa cabay canina way kuga jiraan way la wadaagsanayaan haddaba sharbadan iyo waxaan la cabayaa maanta aday kuu sugnaatay cabitaanku oo macnaha ujeedadu adigaa ku xaqloo adaa miyigta fadhiya dee al aymana fal aymana ama al aymanuun na waa kii rasuulku yidhi oo macnaha horraysiiya kaa midig horraysiiya isaguna waa siduu yeeli jiray markaa adigaa xaqii lahoo xaggii midig adaa jooga ee feeshita haddaad doonto aatarta biha ah khaalidan khaalid baad naftaadii kaba horraysiin oo khaalid baad adigu naftaadii intaadaad kaba horraysiin oo khaalidba taa uga dooran waayo uu ka weynaa khaalid oo nin weyn buu ahaa ibnu cabaasna waa nin yar laakiin isaga xaggii midib jooga khaalidna xagga bidix buu joogaa haddaad doonto aad tartan naqiisaar oo macnaa dee waad xag ku horraysiin cabitaanka oo naftaada kama horraysiin khaalidan faqultu waxaan ihi maa kuntu ma ihi anugu liuira mid macnaa naftayda dee ka horraysiinaya oo markaa cid kale dee kaga horraysiinaya ma kaba dooran calaa suxrika waa adiga hambadaada maaha ujeedadu maaha sharaab jacayl maaha arinku waa gaar oo rasuulki ilaahay baqiyadiisiiyo hambadiisii weeye wixii kaba hadhay barako kaluu leeyahy haddaba suxrigaaga axadan axadna naftayda kagama horraysiinayo rasuulka ilaahay markaa dee gacantiisii ayuu baabuu dhigay oo dee waxa weyaan isaga ayaa cabay markii dambana khaalid ayaa kula dambeeyey uma qaala rasuul lahi sal lahu ala waslam rasuulka ilaahi wuxuu ihi kolay qisadan khaalid iyo ibnu cabaas iyo taasna waxa weyaan dee xadiis kale oon kan ahayn oo saxiix oo aada uga darajo sarreeya kan ayay taasi inooguma timi xadiidkan laakiin umuuraha inooguba yimi waa kan oo rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu calayh man adcamahu allaahu ninka ilaahay quudiyo dacaaman cunto oo ilaahay uu ku arsaaqo cunto dacaamna saan soo sheegnay waa kullu maa yudcam wax kastoo la cuno waa wax kastoo la cuno markaa waa waxala wixii cunto lagu magacaabayay falyaqul ha yidhaaho waa markaa looba keeno amase markan uu dee ilaahayba ugu xamdiyaya dabadeed haba raaciyo allaahuma baarik lanaa fii ilaahu cuntadan noo barake oo mid barakaysan lagu intifaaco wax darar iyo wax dhibaato aan ah yeelan noogaba yeed wa adcibnaa nagu arsaaq oo waxaadna quudisaa khayran minhu mid ka khayr badan oo kale cuntadii noocaad cuntay mala nooc ka mudan baa jira ee waxa weeye un ilaaho mid kastoo kasii fiicanna ah, nagu arsaaq taahaba ilaaho waman saqaahu llahu imanka caanaanay caddeen ruuxa ilaahay waraabiya labadan caano oo ilaahay caano siiyo ee caana cadba weeye falaqul ha yidhaaho allahuma baarik lanaa fii ilaahu noo barakee oo taasi waa intaa hore way wanaagsanayeen wasidna minhu ilaahu noo sii biir oo kan dee noo sii kordhayo oo noo sii siyaadi ha yidhaaho waa caanihii muxuu rasuulka acaamkii muxuu yidhi waancimnaa khayran minhu kana muxuu yidhi dee wax isagii caana marka la eego ka khayr badan ka nafci badan oo waxyaalahaasi ma jiro waayo cuntana weeye oo halkii cuntadu gelayaa dee wax la cabana weeyaan oo sharaabkiina waa noqon cuntana waa noqon waatanan ognay dee waqtiyadii hore dhulka uu dhulka ahaa ama geeljiru geeljiraa kolkal bilo inay caanoun way wax kalaba aanay dhadhaminahay taas wuxuu ku kaaftoomaya oo halkii cuntadiina waa u noqonaya wixii la cabayana waa noqonaya laakiin wax kale oo labadii kaaga wada filaanaya cuntada kuu noqonaya markaa sharaabna kuu noqonaya oo geed wixii sharaab aad uga baahnayd ama haraadbaxay ama wixii aad kama helayso idyadee nafciga xaggeed iyo wixii jiray cuntada wixii aad ugaba baahnayd aad kama helayso jirkii taas labadoodiiba markaa u wada noqonaya ma jiro sidaa daraaddeed baa rasuulku yidhi ha yidhaaho ilaa mawsiisi yaali waa markan qaala wuxuu yidhi xadiidka raawigiisii baa odhanaya ibnu cabaas qaala rasuulullahi sala allahu calay wasalam isagoo arrintan ee wuxuu san u yidhi inoo sii bayaaminaya baa rasuulka ilaahay yidhi laysa <clears throat> ma aha nin shayun shay oo shay ma jiro yujaziu waa min alijzaai markaasoo hamse halka dambe aan gaadhsiino min alijzaai oo waxa weeyaan waa dee min aliqnaa kaafinayo weeye ama deeqayo ruuxii kaba guday makaano dacaami meeshii cuntay iyo washaraabi sharaab oo hayra labani caana aan ahayn oo wax aan caana ahayn oo cunto iyo sharaab wada noqonaya ruuxu halkii cunto iyo sharaab u wada geliyuu labadiiba kaga wada maarmi karayaa ma jiro saa daraaddeed isaga markaa haddii aad caana cabtaan dee ilaahayna weydiista inuu idiin barakeeyo weydiistada inuu idiinsii siyaadiyo taas weydiista ama waxyaalaha kale o dhan maxaa la odhan waadcibna khayran minhu xadiidkana koley dee adigaa maqaalka kuba suga sheegay e, laakiin duruud kale uu leeyahay iyadoo dee zayd ibnu cali cid kale ay laba wadaagsatay oo dee ibnu maaja iyo kitaabkiisa ayaa dee bal matalan koley xadiidku martaba xasan inooguma gaadhileen laysa shayun yujziu makaano dacan oo sharaabi hayra labani hadalkii intaas buu xadiidkii nooguwa jooga aniga waxaan idiin soo socdoo dhimi waa kaba dhacay kitaabkayga laakiin duu buu iiguma qoran yahay tirmidi baa markuu labadan xadiid ee baabkan israaciyey ayuu labadaba hadal buu raaciyey waxaana dee balaayar asab ahayd xadiidka horena hadalkiisa inuu markii uu isaga dhammeeyey sheegto sheego oo uu raaciyo kan dambana uu halkan kuba raaciyo laakiin imika waa kan israaciye haddii dee nusooyinka qaar ay la yihiinna bal nusooyinka kalaan eegan waa labada xadiis marka qaybta hore muxuu yidhi soo ka hadlaya qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وحديث كيوريك سفيان بن عيينة هو يكوري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ومعنى وحوية الزهري مركا لدافع عروة شيغي عروة عائشة كما دبيسي ساس وحديث سنة كيس حقير سنيهي مسندنا أما متصلة ساس كبوري سفيان بن عيينة إمامه إمامه أيها حديث كبوري لكن محويل ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله alيh waslm mursala laakiin xadiidku keligii muu warin cabdulahi bn mubaarak macmar wuu ka wariyey cabdurazaaq ibn hamaam asancaanna macmar waa ka wariyey qolooyin kaloo macmar kaba wariye way jiraan ujeedadu dee macmar waa nin caalimo ayuu ahaa dadkii loo xerayn jiray ahaa loo qasbi jiray ahaa asalkiisa hore waa reer basra markii dambe wuxuu degay sanca ayuu degay halkaasuu kuba dhintay isagoo yimi oo sanca u yimi ayaa reer sanca markay cilmigiisii arkeen ba maxay idhaaheen ama nin kaba qayiduhu ninka inoo ah, xida markaasay u dhiseen ay u buriyeen oo dee halkii ayuu weyn baan u degayo siiba dee adigu markaa guurkiiba qayd boqday iyo xadhigo qayiduhu buuiho markaasay u guuriyeen oo siibuu halkii ku degay oo uguba dhintay marka macmar ibnu raashid asalkiisu waa reer ciraaq weeye macmar haddaba dad badan baa wax kama wariyo raggaa waaweynuu magacaabay kama mid yahay iyagu markaa maxay yidhaaheen waa can zuhriy can nabiyi sal allahu alay wasalam curwana may sheegin caaishana may sheegin zuhri baa rasuulka ilaahay u tiiriyo de waa xadiid mursala bal dee laba ruux baaba dhacsan markaasi marka bar taasuu noqonaya walam yadkuruu fiihi can curwata can caaishata welibana iyaga un maaha whakada rawaa yunus waayru waaxidin can zuhriy can nabiyi sal lahu ale wasalam ujeedadu markaa maxay noqon ciddii ay isku xerta ahaayeen sufyaan ibnu cuyeyna sufyaan ibnu cuyeyna asxaabtii zuhrina buu ka mid ahaa ee maanta macmar baa u dhexeeye macmar markii kama warinayeen may zuhri may dhaafin ee zuhri unbaa xadiidkii rafciyey marka la eega xertii kale zuhriye macmar la sidnaydna yunusulayli iyo qolooyin kale iyaguna zuhri saasay ugama wariyeen abu ciise maxaa wuxuu yidhi haddana wainamaa asnadahu ibnu cuyeyna mooyeenta min bayn naas xadiidka waxaa isnaadkiisa dhameeyey xadiid mutasila oo musnada kaba dhigay ibnu cuyeyn un dadkii kale dhexdooda marka ujeedadu wuxuu leeyahay xadiidkan wasligiisa ama xidhiidintiisa sanadkiisa la xidhiidiyo waxaa la gooni noqday taas bal adigu dee waana nin imaama kale albaabna dariiqa hore waa saxiix yeela ka dambana waa saxiix yeela laakiin arrin baa jirto marka jaamiciisa la eego xadiidka dambe uu sheegaye qoladana ay ku wariyeen uu soo dhigtaa mase ahaan buu usoo dhigtaa laakiin laftigiisu xadiidkiisu wuxuu ahaaba markuu zuhri soo gaadhay su-ila nabiyu sal llahu caleyh wasalam dee waxa weeyaan ayusharaabi adaxyab ama adyaba oo rasuulka ilaahay baa la weydiiyey sharaabka ka ugu mudanoo markaas ui alxulw lbaarid oo markaa lafdiga kale labada xadiid imaka dee lababa laga kala dhigi karaa mee sheekhu uu leeyahy mee xadiidkan iyo xadiidkan iskaga midka ka dhigay ee uu leeyahy iskhilaaf baa jiro in xaggii sanadkii waxay adkaatay qowl buu ahaa kana imaka saxaabigii baa caaisha leh rasuulka ilaahay waa jeclaa markaasa weydiin la weydiiyey oo layidhi keebaa ugu mudan oo u fiican oo markaasuu yidhi alxulhulbarid ayaa laftiga kalu soo dhigaya bal waa inta xadiidka hore ku tacalluqsan xadiidka dambada maxaa ku tacalluqsan qaala abu ciisa wamaymuna bint lxaarisi zawju nabiyi sal llahu calay wasalam rasuulki ilaahay haweenadiisii hiya khaalatu khaalid bni lwaliid wakhaalatu bnu cabaas wakhaalatu yaziid bni lasan zawju nabiyina dee waa sidaas luqada fasiixii waatan inaan ta' gelin oo rag iyo dumarba ninkana zawjunbaa laydha haweeneedna zawjunbaa la odhanayaa oo labadaa isku lamaan qur-aankana guud ahaanba dee waxa dhacay uun iskun anta wazawjuka iyo waxa weeyaan waxawey imsik caleyka zawjaka iyo dhammaan marna may dhicin qur-aanka luqada fasiixna taa wey walow dee luqadana ay sooba aroortay dee xataa dee waqti horeba la helayo barkood saydahaan arrinta anainaanay luqa dee daciif adigu waa luqo laga badan yahay luqadii fasiixayd waa inta aan la gelinba awjada iyo khaalid markaa wuxuu leeya khaalid iyo ibnu cabaas iyo yaziid ibnu asam yaziid ibnu asam isagu waa nin taabiciyah ee maha saxaabi intaba habaryartood weeye waayo toddoba dumaroo walaala ahaa oo dee maymuunahan ay walaala ahaayeen baa jiray oo dee matalan kolley toddobadooda saxaabiyaad ah wakhtalaf annaasu fii riwaayati hada alxadiid can cali ibni zayd ibni judcaan ninkan cali ibni zayd ee sheegayno ayaa xadiidkan lagama wariyo dadkii siday ugama wariyeen waa iskuma khilaafeenoo fa rawaa bacduhum can caliy ibni zayd can cumar wax kale maaha iskhilaaf maaha marka rawiga xadiidka sakana maha xagga sanadkiise waa ninkan aan leenahay waa majhuul waa ninkan uu xadiidka kaba warinayo ayaa xagga magaciisii ayaa laysku khilaafayo warkood maxay yidhaaheen can cumar ibni abi xarmalata waana se uu raajix yeeli doono sheekhu warra waa shucbatu shucba ana waa wariya can cali ibni zaydo faqaala can camr ibni xarmalata halkii cumar ay kaba ahayd ayuu ibnu abi xarmala ayuu camr ibni xarmala yidhi laakiin wuxuu sheekhu leeyahy wa saxiix maaha sida shucba uu sheegay ma aha ee waxa weeyaan qowlka xadiidka saxiixii cumar bnu abi xarmalata ayaa ninka la ydhaa intaas bay wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta